بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فصل فصل كان مؤلف وحكاها الله في الرجوع عن الوصية وصيدي أو لغا نقض أيو كاها الله wuxuu idhi lahu ay lilmuusi kii dardaarmayey wuxuu xaq u leeyahay alrujuucu inuu ka laabto can ilwasiyati wasiyadii wa can bacdihaa barhkeed inuu xaq u leeyahay biqowlihi oraahdiisana uu kaga laabto naqadtu waan baabi'iyey alwasiyata dardaarankii aw amase abdaltuhaa waan buriyey aw amase rajactu fiiha waan ku noqday aw amase fasakhtuhaa waan fasakhay ama mase haadaa kan aan dardaarmay liwaariii kii dhexlayay umbaa iska leh wa bibaycin beyc buu kaga laaban karaa wa ictaaqin iyo xorayn addoonkii uu dardaarmay uu xoreeyo wa isdaaqin mehersiin xoolihii uu dardaarmay uu islaan meher uga dhigo wakadaa sidoo kale hibatun inuu qof kaleba iska siiyo xoolihii uu dardaarmay aw rahnun qof kale uu rahan u dhigo hibadaa iyo rahankaa oo maca qabdin guddoonsiin la socoto wakadaa waxaa la mid ah duunahu haddaysan guddoonsiin la soconin fil asaxi muctamad haddaan qabanno wa biwasiyatin dardaaran wa yaxsulu rujuucu noqoshadii sidoo kale way ku xasilaysaa biwasiyatin dardaaran uu dardaarmo bi haadihi tasarufaati tasarufaatkan aan soo tilmaannay wakadaa waxaa la mid ah tawkiilun wakaalasho fii baycihi shaygii uu dardaarmay in la iibiyo wa cardihi shaygii uu dardaarmay in loo bandhigo calayhi cala albayci iib loo bandhigo fi asaxi muctamad haddaan qaban wuxuu ku yidhi wasiyada dardaaranka waa laga noqon karaa oo qofkii shay dardaarmay wuu ka laaban karaa dardaarankii uu ku xidhay geerida waa tabarucii loo idaafeeyey ama lagu xidhay geerida waayahay bilijmaac culammadu arrinkaa way isku waafaqsan yihiin sababtoo ah waxani waa hibo ama siismo milkigiisina aan ka bixin weli marka uu ka laaban karaa sida hibadeeda looga laaban karo markaad qof wax siiso intaanad guddoonsiinin siaad oga noqon karto hibadii ayaad wasiyadiina oga noqon kartaa marka wasiyadii oo idinla wuu ka laaban karaa barhkeedna wuu ka laaban karaa tusaale ahaan qof baa guri bixiyey oo dardaarmay wuxuu idhi hebel u dardaarmay dabeetana wuxuu idhi guriga wada siinine eh laba maqsinun ka siiya hebel markaa badh buu ka laabtay badh ayuu ka laabtay toban neef buu dardaarmay shan ka mid ah ayuu ka laabtay shanna wuu daayay way bannaanta waxaana taa daliil u ah aarkii laga wariyey sayd cumar bayhaqi soo saaray radia allaahu tacaala canhu wuxuu yidhi sayd cumar yuqayiru arajulu min wasiyatihi maa shaaa ninku wuxuu doorin karaa uu bedeli karaa dardaarankiisi wuxuu doono haddaba dardaarankaa la bedeli karo ee laga wada laaban kara ama barh laga laaban karo waa dardaarankii geerida loo idaafeeyey ee aan la goynin amaa dardaaranka qofka uu gooyey yacni tabarucaadkii uu gooyey isagoo xanuunsan uu yidhi hebel waxaasaan siiyey hebelna waxaasaan siiyey maba dardaarmine wuu hibeeyey ama wuu sadaqaystay waxyaabaha noocaasa lagama noqon karo inkastoo ulu laga xisaabina lagama noqon karo keliya waxaa laga soo reebayaa un waalid ahaa oo waladkiisii wax siiyey wuu ka laaban karaa haddaba rujuucii wasiyada laga laabanayey muxuu ku xasilayaa wuxuu ku xasilayaa qowl ama ficil qowlna wuu ku xasili karaa wadhaah ficilna wuu ku xasili karaa qowlka markuu ku xasilaya tusaalaheeda waxaa weeye inuu dhaho naqadtu lwasiyata wasiyadii baan baabi'iyey abdaltuhaa waan buriyey rajactu fiiha waan ka laabtay fasakhtuhaa waan fasakhay haadaa liwaarii waaridkayga iskale waxan waxaasoo dhan waa qowl sidoo kale ficil buu ku burin karaa asagoon qowlba ku dhawaaqin ayuu ficil kaga noqon karaa wasiyadiisii oo taasi waxay noqonaysaa inuu wixii uu dardaarmay iibiyo xoolihii uu dardaarmay ayuu qof kaleba ka iibiyo neef buu qof u dardaarmay dabeetana qof kaluuba neefkii ka iibiyey taasi waa ka noqosha addoon buu qof u dardaarmay in la siiyo addoonkiibuuba xoreeyey ictaaq addoonkiibuu xoreeyey xooluu qof u dardaarmay mucayan ah waxaasna waa wax mucayana la soco waxaanan sheegaynoo dhan waa hee wax mucayan aha wey xooluu qof u dardaarmay maalan shan neef oo geel ah ayuu qof u dardaarmay dabeetana shantii neefee geela mucayanka ahaa ayuu islaan uu asagu guursaday ayuu meher oga dhigay ama inankiisa islaan uu guursaday ayuu meher oga dhigay isdaar ama qof kaluuba siiye xoolihii mucayanka ahaa ee uu dardaarmay ama qofuu alaab ka soo iibsaday ayuu rahan ooga dhigay oo uu dayn ka soo qaatay laakiin waxaa shardi ah hibadaas iyo rahankaas inay guddoonsi la socoto taasi waa bilaa khilaaf hadday rahankaas iyo hibadaas maca qabdi oo qofkii ama hibadii guddoonsiyey laa khilaaf inay ka noqosho haddii guddoonsiin ayna la soconin oo hibo uun keliya ay tahay ama rahan keliya laakiin aan weli la guddoonsiinin qofkii taasina waxa weeye noqosho weeyaan sida asaxa ah khilaaf baa ku jira tan dambe laakiin sida asaxa ah waa ka noqosho uu ka laabtay wasiyadii hibada iyada waan fahmaynaa oo dee waa milki wareejin rahanka waxaa loo yidhi waa ka noqosho maxaa yeelay rahanka waxa weeye wuxuu ku dambaynayaa haddii dayntii aan la bixinin in marhuunkii la iibiyo oo dayntii loo iibiyo intaasoo idil hal qaacido ayay u laabanayaan qaacidadaas waa qaacido fiqi odhanaysa alishtiغaalu bغayri اlmaqsuud icraadu can اlmaqsuud alishtiغaalu bغayri اlmaqsuud haddii lagu mashquulo waxaan maqsuudkii aan ahayn taasi waxay ka dhigan tahay icraadu can اlmaqsuud maqsuudkii in laga jeedsaday icraadu can اlmaqsuud marka maadaama qofkan wasiyadii waxaan ahayn uu ku tasarufay oo hawlo kale uu wasiyadii u jeediyey wixii u dardaarmay taasi waxay ka dhigan tahay inuu ka noqday waxaa kaloo la mid ah inuu tasarufaadkan laftooda uu dardaarmo oo see u dardaarmi waa wixii soo tilmaamaynay iibkii iyo hibadii iyo rahankii iyo ictaaqii iyo isdaaqii waxyaabihii aan soo tilmaan ayuuba dardaarmay oo wuxuu idhi addoonkii aan dardaarmay in hebel la siiyo xoreeya markaan dhinto ama wuxuu idhi iibiya gurigii aan dardaarmay ama wuxuu idhi xoolihii aan dardaarmay ee mucayanka ahaa gabadhaa loo siiyo wahaakada adu beec ama hibo ama isdaaq ama rahan ayuu dardaarmay tasarufaadka haddaan soo tilmaamayna ayadna waa ka noqosho maxaa taas waxay dareensiinaysaa inuu wasiyadiisii ka laabtay sidoo kale hadduu qof kale u wakiisho beecii shaygii u dardaarmay amaba muusan u wakiilanina laakiin wuu soo bandhigay yacni cardihi calayh shaygii ayaa loo soo bandhigay iib lamaba iibinba mujarad in loo soo bandhigay iib ayaa taasi waxay ka dhigan inuu ka laabtay wasiyadii maxaa taasi waxay dareen gelinaysaa inuu wasiyadii ka noqday waa qaacida hadda aan tilmaamayno alishtigaalu bihayri اlmaqsuud icraadun can اlmaqsuud waaya wuxuu yidhi lahu qofkii muusigaha waxaa u bannaa alrujuucu inuu ka laabto can اlwasiyati dardaarankii wa can bacdihaa bacdi اlwasiyati dardaaranka barhkii biqowlihi odhaahdiisana u kaga laabto naqadtu waan baabi'iyey alwasiyata dardaarankii aw amase abdaltuhaa waan buriyey aw rajactu fiiha waan ka noqday aw fasaktuhaa waan fasakhay aw amase kan liwaarihi kii dhexlayay buu sugnaaday wa bibeycin iibin buu kaga laaban karaa wa ictaaqin xorayn addoonkii uu dardaarmay uu xoreeyo wa istaaqin iyo mehersiin oo uu islaan uu guursaday uu meher oga dhigo xoolihii uu dardaarmay wakadaa waxaa la mida hibatun inuu hibeeyey wixii uu dardaarmay oo qof kale uu siiyo aw amase rahnun inuu u rahandhigo qof kale xoolihii uu dardaarmay maca qabdin hibadaasi ama rahankaasoo maca qabdin guddoonsiin la socota wakada waxaa la mida ah duunahu duuna qabdi guddoomid haddayna la soconina waa la mid fi asax wa biwasiyatin dardaaran uu dardaarmay bihadihi tasarufaati tasarufaatkan uu dardaarmay wakada waxaa la mid ah tawkiilun wakaalasho fii baycihi bayci muusa bihi wixii uu dardaarmay in la iibiyo qof wakiisho wa cardihi cardi muusa bihi wixii uu dardaarmay in loo bandhigo alayhi cala lbayci bayc in loo bandhigo fi laصi muctamad haddaan qabanno waaya haddaba waxyaabahaan soo tilmaanay waa hadday wasiyadu tahay mucayan bal ad u fiirso tambiihan waa tambiih muhiima hadday wasiyadu tahay shay mucayan ah ayay ka noqoshadii wixii aan soo sheegnay noqonaysa laakiin ka waran haddii mucayan baysan ahayn oo marka hore qofkan uu dardaarmay ulu maali xoolihiisa saddex meelood meel buu dardaarmay laakiin muusan dhihin intaas ayaan dardaarmay shaygaas ama xoolahaas ama neefka ama gaariga ama guriga ama addoonka muusan dhihin wuxuu hi saddex meelood meel ha lii sadaqeeyo saasuu dardaarmay dabeetana xoolihiisii baa baaba'ay amaba xoolihii ayuu ku tasarufay wada iibiyey kaasi ka noqosho ma aha yeelay xoolihii xataa hadday baaba'aan ama xoolihii kuwa tasarufo kama dhigan inay wasiyadii burayso maxaa xoolaha la eegaya saan hore usoo tilmaanay waxaa weeye markuu dhinto ay wasiyadii laasimto xooluhu markaa haysto wuxuu doonaba xoolahaas ha ahaaba ama xoolahaas ha bataan ama ha yaraabaan markuu dardaarmi ha ka bataan ama ha ka yaraabaan intuu haysto markaa markuu dhimanayo unbaa uludkii laga saari doonaa hadduu doono xataa xoolihii oo dhan ha ku tasarufo ha iibiyo soo xoolo kale lagama yaabo inay soo galaan xoolaha kale soo galaa unbaa hadhow uludkii laga eegi doonaa markuu dhinto wuxuu ku yidhi wakhaltu xindatin qabandidii kudaritaankeedii qabandidaasoo mucayanatin la cayimay uu ku daro xindho mucayanahoo markaa uu dardaarmay uu xindho kale ku daro rujuucu waa noqosho walow wasaa haddii uu dardaarmo bisaacin galaan haddii uu dardaarmo oo min subratin kuus raashina ka ahaaday min subratin kuus raashina ka ah, oo fakhaladahaa subradii markaa uu ku daro biajwada minhaa wax ka sii fiican yacnii xindho ka sii fiican ee uu ku daro fa taasina waa ka noqosho wasiyadii ka noqday aw amase khaladaha wuxuu ku daray bimilihaa mid la mida falaa taasi ka noqosho ma ah wakadaa waxaa la mida mid ka xunoo ka liidata xindho ka liidata hadduu ku daro subradii filasaxi muctamad haddaan qabano taasina ka noqosho ma wuxuu ku wakhaldu xindatin haddii uu dardaarmo qofkan xindo mucayana wuxuu ihi qabandidaas ayaan dardaarmay hebel ha la siiyo waa xindo mucayana dabeetana xindadii uu dardaarmay ayaaba xindo kale oo la mid ah lagu daray oo lagu dhex khalday taasi waa ka noqosho maxaa yeelay xindadan iyo xindadan waa isku mid soo ma ah lamana kala saari karo dee markaasi waxaa weeye qofkana raalli kuma aha dee wixii u dardaarmay wax ka duwan in la bixiyo marka taasi waxay ka dhigan tahay inayna suuragal ahayn litacaduri اtasliim xindadii u dardaarmay mucayankahayd in la bixiya adag markaa lamana kala mari karo laakiin haddii la kala mari karo oo tii u dardaarmay ay yar yar ahayd tan kale ee lagu daran ay ka waaweyneyd oo lakala sooci karo waa la kala soocaya khaldiga haddaba halka waxa looga jeeda maa laa yumkinu tamyiizu waxaan la kala sooci karin baa loo jeeda lakin haddi la kala sooci karo rujuuc ma noqonayso waayahay taasi waa ta koobaad haddii uu saac dardaarmo saacaas oo ka tirsan subro subro waa kuus raashin meel yaallo kuusa ah. saac ka miduu dardaarmay dabeetana kuuskii qabandida ahaa ayuunbaa qabandi kale oo ka fiican qabandido ka wanaagsan oo ka taya badan lagu daray taasina waa ka noqosho maxaa yeele tan uu ku daray ayaa ka fiican tii ee lagu khalday marka maadaama aan la kala saari karin tanna ay ka fiican tahay waa ka noqosho oo dee intaa siyaadada ee tan lagu khalday ee ajwadka ah muusan qofkani saamaxin walidaalika waxa weeye taasina waa ka noqosho haddii laakiin mi bimilihaa mid la mida maa lagu daray oo isku mid yihiin hadday isku mid yihiin tan lagu daray iyo tii hore taasi ka noqosha maaha maxaa lo isku mido wax farqa ma dhexay tii hore iyo tan marka biarda ah hadduu ku darana waa u la mid mid ka liidato ku daray tan ka liidata dee uu ceebeeyo wixii uu dardaarmay inuu ceeb ku sameeye mooyaane dee wax siyaadaho la socda isaga xaggiisa ah ma jirto marka taasina ka noqosho ma noqonayso inkastoo biarda ay khilaaf ku jiro biardaa khilaaf baa ku jira hadday mid ka liidato ku daro khilaaf baa ku jira qowlba wuxuu leeyahay khilaaf alasax waa ka noqosho waaya wuxuu idhi wakhaldu xindatin waa masdarun mudaafun ilaa mafcuulihi khaldu xindatin qabandi kudaritaankeed qabandidaasoo mucayanatin oo la cayimin oo dardaarmay bixindatin ukhraa qabandi kale in lagu daro rujuucun waa ka noqosho dardaarankii uu ka laabtay walow wasaa haddii uu dardaarmo bisaacin saac oo min subratin kuus xaggii ka ahaaday oo fakhalaahaa subradii uu ku daro biajwada minhaa mid ayadii kaba fiican farujuucun waa ka noqosho wa dardaarankii uu ka laabtay aw amase bimilihaa mid la mid ah subladii raashinkii raashin la taya ah kana fiicnayn kana xumayn oo la mid ah ayuu ku daray falaa kaasi ka noqosho ma ah wakadaa waxaa la mid ah in khulita haddii lagu daro biarda'a mid ka liita oo ka xun fi lasaxi muctad haddaan qabano taasina ka noqosho maaha waaxnu xindatin qabandi ridqideed xindadaasoo wasaabiha u dardaarmay wa badruhaa beeritaankeedu oo siirhkeedii la beero wa cajnu daqiiqin daqiiqdii in la qoosho wa gaslu quطnin cudbidii cudbigii in dun laga sameeyo oo dun laga dhigo wa nasju haslin waxa weeye duntii in la tolo wa qaطcu hawbin maradii in la jaro qamiisan qamiis laga jaro wa binaa'un dhismo in la dhiso wakhiraasun tallaal binaagaas iyo khiraaskaasoo fii carsatin meel bannaan dhul bannaan oo la dardaarmay dhexdii dhacaya rujuucun waa ka laabasho can ilwasiyati dardaaranka laga laabanayo wuxuu ku yidhi haddii qofkii uu dardaarmo qabandi dabeetana qabandidii uu dardaarmay oo firi ahayd ayuunbuu ridqay taasi waa ka noqosho sidoo kale wuxuu dardaarmay qabandi qabandidii unbuu beerayba oo siir ka dhigay oo dhulku beeray taasina waa ka noqosha daqiiq buu dardaarmay dabeetna daqiiqdii unbaa la qooshay waa ka noqosha cudbi buu dardaarmay dabeetna cudbigii ayaa dun laga dhigay taasina waa ka noqosha wasiyadu ka dardaarmay duntii uu dardaarmay ayaa la tolay oo maro laga sameeyey taasina waa ka noqosha maxaa shaygii baa la dhalangediyey maradii uu dardaarmay ayaa waxaa laga tolay qamiis ama shaaq ama sarwaal wixii la doono taasina waa ka laabasho u wasiyadii ka laabtay ayuu dardaarmay dabeetna dhulkii bannaana unbaa laga dhisay dhismo ama geeda laga tallaale taasina waa ka noqosho intaasoo dhan waa ka laabasho maxaa le idil laba macno ayaa ku jira midka koowaad shaygii magaciisii isbedelay intii aan la mutaysanin ka hor ayuu magaciisii isbedelay markii hore wuxuu ahaa firi dabeetana wuxuu isku bedelay daxiin ama daqiiq buu isku bedelay marka hore wuxuu ahaa firi dabeetana wuxuu isku bedelay bedri siid buu isku bedelay marka hore wuxuu ahaa daqiiq dabeetana qoosh buu isku bedelay marka hore wuxuu ahaa qutni dabeetana hasli buu isku bedelay marka hore wuxuu ahaa hasli dabeetana nasiij buu isku bedelay thawb buu ahaa oo khamiis baa loo bedelay banaan buu ahaa dhul bannaanoo waxaa laga dhisay dhismayaaloo dhul dhisan buu noqday marka maadaama magaciis bedelay taasi oo weliba intuusan qofkii mutaysanin taasi waxay la matahay shayga isagoo baaba'ay oo kale sababka labaad tasarufaadka waxay tusinayaan inuu qofkii ka jeedsaday wasiyadii waataan horey usoo sheegnay qaacidada ahayd alishtigaalu bihayri اlmaqsuud icraadun can اlmaqsuud wuxuu ku yidhi wadaxnu xindatin qabandi ridqideed qabandidaasoo wasaabiha u dardaarmay wa qabandidii uu dardaarmay in la beero oo siir laga dhigo wa cajnu daqiiqin daqiiq uu dardaarmay in la qoosho wa haslu qudnin cudbi uu dardaarmay in dun laga sameeyo wa nasju haslin duntii uu dardaarmay in maro laga tolo wa qaطcu hawbin maradii uu dardaarmay in laga jaro qamiisan qamiis oo qamiis laga tolo wa binaa'un dhismo wa khiraasun iyo tallaal binaagaas iyo khiraaskaasoo fii carsatin dhul bannaan oo dardaarmay dhexdhacaya rujuucun intaasoo waa ka noqosho wasiyadii ka laabanayo faslun fasalkan mualifku wuxuu kaga hadli doonaa aliisaa iisaagii dardaarankii qof loo dardaarmayey inuu tasaruf uu u sameeyey qofka muusiga ah ayaa halkaa laga hadlayaa wasiyada bilowgeedii waxaan kaga soo hadalnay saddex alfaad oo xagga luqada isku macno ah agga cinda alfuqahaana macno kala duwan ay u isticmaalaan waa wasiyadii iyo wisaayadii iyo iisaagii wasiyadii iyo wisaayadii iyo iisaagii iisaaga iyo wisaayadu waa isku mid wasiyaduna waxaa weeye tabarucu xaqin mudaafin limaa bacda almowt atabaruc bixaqin mudaafin limaa bacda almowt in qofkii uu ku tabaruco xaq xaqaasoo loo idaafeeyey geerida kadib xaqaas wuxuu noqon karaa dayn uu dardaarmayo in laga bixiyo xoole in la sadaqeeyo iyo wixii la midka waa wasiyo isaaguna waxaa weeye alisaa tasarufun mudaafun lima bacda almowt waa tasaruf loo idaafeeyey geerida kadib haddaba farka udhexeeya wasiyada iyo isaaga waxaa weeye midna waa tabaruc bixaq midna waxaa weeye tasaruf haddaan si kale u dhigno isaagu waxaa weeye inuu qof uu qof kale u dardaarmo intuuna dhimanin ka hor qof uu ku kalsoon yahi u dardaarmayaa in uu waxaa weeye carruurtiisa uu ka warhayo dardaarannadiisa inuu fuliyo deymaha inuu ka bixiyo ammaanooyinkii uu qofkan hayey dadkii lahaa inuu u celiyo iyo waxyaabihii la halmaada waxaasa waxaa la idhahdaa iisaa wisaayana waa la idhaahdaa waaya haddaba taasuu mualifka ku sheegayaa wuxuu yidhi yusanu waxaa la sunneeyaa aliisaa in la dardaarmo biqadaa'i deyni deynta bixinteeda wa tanfiidilwasaayaa dardaaranadii fulintooda wanadari in la eego fii amri اlaطfaali carruurta arrinkooda horta xukumka iisaaga qofku intuusan dhimanin inuu xuquuqdii uu dardaarmo gaar ahaan dayntii lagu lahaa bixinteeda ammaanooyinkii iyo caariyooyinkii u hayay in la celiyo dardaaranadii in la fuliyo dardaaranadiisii u dardaarmay carruurtiisa in xoolaha loo ilaaliyo waxyaabahaas waa sunno carruurta waxaa la mid ah dadkii waalwaallaa ee majaaniinta ahaa kuwaasna waa uu la mid marka arrinkaas ijmaac baa ku dhacay inay mashruuc tahay oo sunno tahay salafkiina waa lagu raacaya in kastooo qiyaasku arrinkaa uu diidayo qiyaasku wuxuu leeyahay qofkan taladiisi waxay ku ekayd intuu noolaa mar hadduu dhintay taladii way ka wareegtay oo dimadiisii way kharaabtay marka seebuu qof kale hawshii uu markuu noolaa hayey qof kale ugu dhiibi karaa oo xilwareejinuu u samayn karaa wuuba dhintee mar hadduu dhintay dee taladii su u dhintay bay taladiisan u dhimatay marka waxay ahayd in taladii lagala wareego marka inuu taladii qof kale ku wareejiyo asagu sida nool kale taasi ma soconayso qiyaas ahaan laakiin ijmac culamaa culamadu isku waafaqsan yihiin inay mashruuc tahay isaagu aaaar badan oo salaf ka sugnaatayna way caddaynaysaa sufyaan ibnu cuyayna ayaa wuxuu ka wariyey hishaam ibnu curwa in toddoba asxaabta ka ah ay u dardaarmeen zubayr ibnu cawaam ood garanaysaan saxaabigii jaliilka ah oo mid kasta uu wasi u ka dhigtay waxaa ka mid ahaa asxaabta u dardaarantay zubayr cumaan bin cafaan miqdaad cabdiraxmaan bn cawf intaasoo dhan xoolahooda ayuu ilaalin jiray caruurtoodana wuu ka nafaqayn jiray marka cid khilaaftan arrinkaa lama arag sidoo kale bayhaqi ka wariyey biisnaadin xasan ibn mascuud inuu dardaarmay oo uu qoray markuu dardaarmaya haadihi wasiyatii ila اllahi tacaala waila zubayr wabnihi cabdillaah marka dardaaran buu qoray cabdullahi bn mascuud eh, uu dardaarmaya zubayr iyo inankiisii cabdulahi bnu zubayr bale culammadeenna caalim ka midoo layidhahda aladraci wuxuuba leeyahay waa waajib aabbayaashu inay arrinka carruurtooda ka dardaarmaan waa waajib khaasatan hadduusan jirin awow carruurtaas weli u noqonaya waxaana waajibka inuu dardaarmo qof uu ku kalsoon yahay oo carruurta hawshooda ku filan waayahay maxaa yeelay gaar ahaan hadduu ka cabsanayo yidhi in xoolihii uu ka tegey carruurtan agoonta iska lahaayeen inuu qof khaa'in ah uu gacanta ku dhigo dadka dalamada iyo qudaadda iyo wixii ah inay gacanta ku dhigaan markaa waxaa waajiba inuu dardaarmo waaya yusanu waxaa la sunaya alinsaaw ina dardaarmo biqadaa'i deyni deynta bixinteeda wa tanfiidi ilwasaaya dardaarnadii fulintooda waannadari iyo in la eego fii amri aladfaali carruurta arrinkooda waad aragtaa isaagu waa tasarufaad xoolo laisma siinayo hawlahaas ii qabo ayaad qof leedahay sidaaba qofkii wakiilanaya oo kale ayaad leedahay hawlahaas markaan dhinto hawshaas samee oo waxaa qaba oo waxaa qaba isaagi wakaas baynamaa wasiyad ahayd xoolo laisku dardaarmayo waa yahay wisaayadu arkaan bay leedahay ama isaagu arkaan buu leeyahay waa afar rukni wasi muusi iyo muusa fiih iyo siiqa afartaa rukni ayay wisaayadu leedahay wasi waa qofkii loo dardaarmayey muusina waa qofkii dardaarmayey muusa fiihina waa wixii hawlihii loo igmanayey ee loo dardaarmaya wey qofka inuu fuliyo siiqadana waa iijaabkii iyo qabuulkii marka wuxuu ku bilaabay mualifku ruknigii koobaad oo ah wasigii wuxuu idhi wa shardulwasiyi kii loo dardaarmayey shardigiisu waxaa weeye takliifun takliif weeye wa xuriyatun xornimo weeye wa cadaalatun cadaalad weeye wa hidaayatun hanuunid weeye qofkan inuu hanuunsanya ila tasarufi inuu ku tasarufo fi lmuusaa bihi wixii loo dardaarmay wa islaamun islaamnimo weeye laakiin hase yeeshee alasaxu muctamad waxaa weeye jawaazu wasiyati dimiyin dimi inuu u dardaarmi karo ilaa dimiyin dimi kale walaa yaduru wax dhiba ma leh alcamaa indhoolindhala'aantii walaa yaduru dhib keeni mayso alcamaa indhala'aantii wasiyii qofkii wasiga ahaa dhibi mayso oo waloo dardaarmi karaa asagoo indhala fil asaxi muctamad haddaan qabanno walaa tushtaradu lama shardiyo addukuuratu labnimo labnimo lama shardiyo inuu qofkan loo dardaarmi u lab yahay wamul aطfaali carruurta hooyadood ayaa awlaa ka mudan min hayrihaa hayrkeed dadka kale ayadaa ka mudan wuxuu ku yidhi qofkii wasiga ahaa ee loo dardaarmayey inuu howlo u fuliyo qofkan dhimanaya daymihii inuu ka bixiyo dardaarnadiisi inuu fuliyo caruurtiisii inuu ka warhayo xoolihiisii inuu maamulo uu ka tegey waxaa loo shardinaya qofka wasiga ah kow takliif takliifkan waxaa weeya buluuq iyo caql qofku waa inuu baaliq yahay caaqil yahay ilmihii yaraa iyo qofkii waalaatoona wasi ma noqon karaan maxaa ayagaabaa la maamulaa kuwaas seebay marka qof kale u maamuli karaan soomaalida waxay ku maamaahaan tiisi daryeela tu kala ku dara sooma mid asagaba la maamulayo xoolihiisii loo hayo miyaa qof kale wax u maamuli kara shardiga labaad waxaa weeye xuriya xornimo addoommihii baa kaa baxay maxaa yidh addoonku xoolaha aabbihii buuna ku tasarufi karin marka qof kale wasi oma noqon karo cadaalad baa la shardiyaa qof faasiqa wasi ma noqon karo maxaa yeelay wisaayadu waa wilaayo iyo ammaano markaa qof caadil ah cadli ah ayaa la shardinayaa waxaa kaloo shardi ah hidaaya ila tasaruf qofkan waxan loo igmanayo iyo hawsha loo dirsanayo inuu ku filan yahay hidaaya ila tasaruf waxa loo jeedaa waxan inuu garanayo shaqadan inuu ka soo bixi karo oo kafaa'a u leeyahay iyo karti waa yahay haddii qofkan uusan hawshan qaban karin uu yahay qof nacas ah ama qof xanuunsan ama qof waayeeloo jilicsan ama qof muqafalah oo waxa weeye caqligiisu uusan taam ahayn qofkaas wasi ma noqon karo waxaa kaloo la shardinaya islaamnimo waxaa kaa baxay gaalkii qof muslima wasi oma noqon karo maxaa yeelay gaal wilaaye kuma le qof muslima ah. ilahay baa wuxuu uhi walan yajcal allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila ilaahay gaaladii ooma yeelin wilaayo muminiinta yani wilaaye ooma yeelin iyo jid ay ku maamulayaan marka markuu mualifku taa sheegay ayuu istidraag ku sameeyo wuxuu yidhi laakin اaصx jawaaزu wasiyaةi dimiyin ilaa dimiy gaalku wasi oma noqon karo muslim laakiin gaal gaal kale wasi u noqon karaa dimi iyo dimi labadu waa laba gaal laakiin waa gaalada waxaa weeye ahluljiزya jizyada bixiya weeye ama yahuud ahaadaan ama nasaara ha ahaadaan qof dimi ah dimi kale wasi uu noqon karaa ilah ba qur-aanka inoogu sheegay inay gaaladu bacduhum awliyaau bacd barkood bar kale inay awliya u yihiin waayahay indhala'aantu waxba yeeli qofkii wasiga ahaa isagoo indhala wasi wuu noqon karaa maxaa yeelay wixii uunan qaban karin cid buu u dirsan karaa oo wakiilu noqon karta khilaaf baa ku jira laakiin khilaaf asax wuu diidan yahi wuxuu leeyahay maadaama qofkan uusan hawshii la baashiri karin oo howlaha qaar uusan la baashiri karin qofkii indhaha la'aa ma noqon karo wasi qofka wasiga looma shardinayo inuu lab ahaado inuu nin ahaado shardi ma ah walidalik ragna wuu noqon karaa dumarna wuu noqon karaa markaan sidaa nidhi ummuladfaal carruurtan aabbahoodu dhintay hooyadii dhashay ayaa ka mudan dadka kale maxaa yeelay haddii shuruuddii la helo oo baaliqad ay tahay oo caaqilo tahay oo cadaalad ay leedahay oo hawshan ay qaban karto oo muslimo tahay shuruuddii hadday dhammaystiranta waxaa weye ayada cid kasta ka mudan maxaa yeele shafaqadeeda iyo naxariisteeda ayaa taam ah naxariisteeda ayaa dhammaystiran waaya wuxuu yidhi wayancazilu wuu ku casilmayaa alwasiyu kii loo dardaarmay bilfisqi daacada ilaahay inuu ka baxo faasiq uu noqdo saaqidnimo ayuu ku casilmayaa wakada waxaa la mid ah alqaadi garsoorihii asnaa saaqidnimo hadduu saaqido wuu casilmayaa filasaxi muctamad haddaan qabanno lalimaam اlacdam imaamkii weynaase madaxweynihii muslimiinta ku casilmahayo fisqi ku casilmi mahayo mualifka halka wuxuu ku tilmaamayaa qofkii wasigaa wuxuu ku casilmayo wuxuu yidhi qofka wasiga ah ee loo dardaarmay fisqi hadduu ku dhaco wuu casilmayaa fisqigaas wuxuu noqon karaa inuu xoolihii ku tacadiyey ama inuu la yimid mufasir sabab kale oo ku faasiqoobay dembi kabaa'iru ku dhacay ama dembi sakaa'ir ayuu joobteeyey almuhim hadduu fisqi ku dhaco wuu casilmaya xataa aabbaha casilmaya iyo awowga ayaa arrinkaa ku casilmaya markii wilaayadan ay qabteen kadib qof ay wasi ilmo ay wasi u ahaayeen ama qof majnuun ay wasi u ahaayeen haddii ay fisqi ku dhacaan way casilmayaan laakiin aabbaha iyo awowgu waxay kaga duwan yihin kuwa kale haddii ay toobad keenaan wilaayadii bay usoo noqon laakiin maalan eh, caruurtan weliga laga noqonaya ama wasiga laga noqonaya hadduu yahay walaalkood qofkan wasiga ah ama adeerkood uu yahay ama abtigood uu yahay ama qof kale uu yahay hadduu xataa toobad keeno wilaayadii oma soo laabanayso qaadigii baa la mid ah horta waxaa saa loo yidhi ma garanaysa sababtu waxaa weeye waa kaan shardigii wasiga markaan sheegayna uu ahaa fisqi inuu maarata asi usan ahayn adaal baan usoo shari sooma min shuruudiisa waa ka mid adaala marka cadaaladii hadduu ka baxo oo faasiqu noqdo dee qofkan lagu aamini maayaba de hawsha qof faasiqa ah, ammaanadan iyo xilka lagu aamini maayo qaadigii baa la mid ah haddii qaadigii garsoorihii uu fisqi ku dhaco oo faasiq noqdo asna wilaayadii qadaaga uu ka casilmaya oo qadaagiisi ma fulayo taasna mualifka wuxuu ku tilmaami doonaa fii baabi alqada markaan gaadna insha allahu tacaala wuxuu ka sarreeya marka imaamkii weynaa masaaishan waa istraad baabku ka yarbaxay mualifku alimaam alacdam waa madaxweynihii dhannaa ee muslimiinta asagoo haduu fisq udha ka warram ila asaga shuruudiisa laftiisa waxa ka mid ahayd ah alcadaala qaadigana shurudiisa waxa ka mid ahay alcadaala waxyaabahan o dhan yani wasigii iyo qaadigii iyo imaamkii acdamka intaba waxay wadaagaan shardiga cadaaladda marka wasiga iyo qaadigu labaduba haddii ay fisqi ku dhacaan way casilmayaan laakiin alimaam alacdam madaxweynihii dhannaa ee muslimiinta asagoo hadduu fisqi ku dhaco ma casilmayu ku yidhi sababtu waa maxay oo asagoo laga soo reebay maxaa yeel asaga masaalix waaweyn baa ku xidhan oo haddii aan dhahna maanta uu casilmaya madaxweyne kasta oo fisqi ku dhaca dee hawshii muslimiinta way isku dhexyaacaysa fawdaa dhacaysa dhibaato badan baa dhacaysa waddankii dhannaa ayaa khalkhal gelaya marka asaga hawshiis way culustahoo hawl xil weyn buu hayaa ummaddii dhannayd buu horjoogu yahay marka fisqigiis waa loo dulqaadanaya waaya wuxuu ku yidhi wayan cazilmuu ku casilmaya alwasiyu kii loo dardaarmay biisi isigu ku cailmaya wakada waxaa la mid ah alqaadi garsoorihii asna yancazilu ku cailmaya biisi isigu ku cailmaya ila saxi matood haddaan qabano lalimaamu laa yancazilu kuma casilmayo alimaamu alacdamu imaamkii weynaa bilfisqi fisqi ku casilmahayo wayasix u asaxaya alisaau in laysu dardaarmo fii qadaa'i duyuuni deymaha bixintooda waa tanfudu way alwasiyatu dadaarankii wuu fulayaa min kulli xorin qof kastoo xor ah mukalafin oo mukalafa ayuu ka fulayaa waaya wuxuu yidhi halkan wuxuu ku tilmaamaya horta ruknigii labaad oo muusiga ahaa muusigii buu ku tilmaamaya wuxuu idhi wayasixu alisaau fii qadaai dayn dayntii in fulinteeda iyo bixinteeda la isu dardaarmi way asaxaysaa qofka dardaarmaya haddaba waa muusigii muusigii wuu dardaarmi karaa in dayntii laga bixiy wuxuu dhihi karaa lagu lahaa iga bixi markaan dhinto sidoo kale wasiyadii waxay ka ka fulaysaa buhi watanfudu lwasiyatu wasiyadii waxay ka fulaysaa min kulli xurin mukallafin waa qofkii muusiga ahaa shuruuddiisa waa maxay shardigiisa koobaad waxaa weeye inuu xor yahay addoon wax dardaarmi karo mukallaf waa inuu yahayoo ilmo iyo qof waalan toona waxba dardaarmi karaan oo yani mas-uuliyad qof kale iyo xiltoona ma dhiibi karaan ille waxani waa mas-uuliyadii wilaayad asagoo ayagoo mas-uuliyad ma hayaan oo wilaaye ma haystaan siday marka u bixin karaan waxa la yidhi faaqidu shayi laa yucطiih qof aan waxba haynin wuxuuna haynin ma bixin karo wayushtarad waxaa loo shardiyaa fii amri اlaطfaali caruurtii arrinkooda waxaa loo shardiya maca haadaa kanaan soo tilmaannay oo shardigii xurriyadda iyo takliifka ah an yakuuna inuu usugnaado sugnaado lahu lilmuusi kii dardaarmayey wilaayatun wilaayo xagga sharciga uu ka leeyahay calayhim adfaashii inuu wilaayo ku leeyahay waayahay walaysa liwasiyin kii loo dardaarmay xaquma leh iisaaun inuu asna usii dardaarmo qof kale fain udina lahu haddii loo fasaxo inuu qof kale usii dardaarmo fiihi ay fi lisaai isaagii haddii qof kale usii dardaarmo haddii loo fasaxo jaaza waa bannaanyay arrinkaasi filabhari muctamad haddaan qabanno wuxuu yidhi labadaas shardi aan soo tilmaannay ee qofkii muusiga ah loo shardinayey ee ahaa xorriyadii iyo takliifkii waxaa lagu darayaa markii arrinka loo dardaarmayo uu yahay amral atfaal carruurta arrinkooda hadduu yahay waxa la isu dardaarmayo in qofkan dardaarmaya muusiga ah uu carruurtan uu u dardaarmayo wilaayo ku leeyahay wilaayo ku marka lagu leeyahayna waxaa looga jeedaa waa aabbo ama waa awow oo caruurtan asagaaba hawshooda gacanta ku haya oo taladooda hayay marka markii geeridu ku timaado wuu dardaarmi karaa oo qof kale wasi uu ka dhigan karaa uu dhihi karaa caruurtaas aan mas-uulka ka ahaa een dhalay adaan kuu dardaarmay laakiin hadduusan asagu uusan aabba iyo awowtoona ahayn xaq uma leh carruurtii inuu hee qof kale uu ku wareejiyo arrinkoodii waa kanuu mualifku leeyahay walaysa liwasiyin kii loo dardaarmay xaq uma leh iisaaun asna inuu qof kale usii dardaarmo markuu dhimanayo oo dhao carruurtaa aniga la ii dardaarmay aadna waan kuusii dardaarmaya carruurtaa ka warhay oo xoolahooda u maamul xaq uma leh maxaa yeelay dee asagii markaa wilaayo kuma le carruurti wilaayo kuma leh waaya waa haddii aan loo fasixin arrinkaas haddiise loo fasaxay oo aabbihii marka horeba asagoo u dardaarmay uu u fasaxay inuu qof kale asna usii dardaarmo taasi way bannaan tahay oo markaa wuu sii dardaarmi karaa asna mushuradu waxaa loo shardiya fii amri alatfaali carruurta arrinkooda maca haadaa kanaan soo sheegnay ee xurriyadiiyo takliifka ahaa an yakuuna lahu lilmuusi dardaarmay inuu leeyahay wilaayatun wilaayo inuu ku leeyahay calayhim carruurtii liwasiyin kii dardaarmay xaqu male iisaanun asna inuu qof kale usii dardaarmo fain udina hadii loo fasaxo lahu wasigii fiihi iisaagii haddii loo fasaxo jaaza iisaagii u bannaanaanaya lahu qofkaa wasiga inuu qof kale usii dardaarmo fi ladhari muctamad qaban walow qaala haddii uu dhaho awsaytu ilayka adiga ayaan kuu dardaarmay arrinkaa ilaa buluuqi ibni inankaygan inta uu ka qaangaadhayo aw quduumi zaydin ama zayd intuu ka imaanayo fa idaa balaqa haddii uu inankaygu qaangaadho aw qadima uu soo galo u yimaado zayd fa huwa asaga unbaa alwasiyu kii aan u dardaarmay ah jaaz arrinkaasi waa bannaan yahay wuxuu ku yidhi haddii uu tacliiq ku sameeyo ama ta'qiid uu ku sameeyo wisaayadii tacliiq buu ku sameeyo shardi buu ku xidhay ama ta'qiid buu ku sameeye wuu muddeeyey mudduu ku xidhay labadaasba way bannaantahay labadan suuraba waxaa ku jira ta'qiid iyo tacliiq baa mid kasta ku jira marka uu yidhi awsaytu ilayka ilaa buluuqi ibnii aw quduumi zaydin ilaa buluuqi waxa weeye waa tacqiid wuu mudeeyey ilaa inta inankay ka qangaaray ayaa aan wasi kaa dhigtay ama intuu hebel ka imaanaya haddaba wuu mudeeyey taqiid ku sameeyey haddana tacliiq buu sameeyey wuxuu idhi faidaa balaqa hadduu inanka qaan gaaro ow qadim ama zayd uu soo galo fahuwa wasiy isagaa wasi shardi buu ku xidhay faidaa waa tacliiq marka tacqiid iyo tacliiq baa siiqadan ku jira ma bannaan way bannaan tahay mu'alifka ka sheegi doonaa oo wax yar kadib wuxuu dhihi doonaa wayajuusu fiihi isaaga waxaa ku bannaan altawqiitu waatacliiqu tawqiit iyo tacliiq baa ku bannaan waxaa habbooneed baa la halkan tusaalahan uu sheegay inuu kaa ka dambeysiiyo markuu xukunkaa sheegay ileen kani waa tusaale tawqiidki iyo tacliiqi ayay tusaale u tahay waayahay marka arrinkaasi waa iska bannaan yahayoo sababtu waxaa weeye wisaayada sideedaba jahalaa ku bannaan marka maadaama jahaaladii la ogol yahay ayaa laiskaga dhaafay oo iska cafiyey tacliiqii iyo tawqiidkii waa la iska cafiyey waaya wuxuu idhi walaa yajuusu ma bannaano nasbu wasiyin wasi in la sameeyo walxaal aljaddu awowgii xayun uu nool yahay bisifati اlwilaayati wilaaye sifadeedna uu qabo oo wilaayo u yeelan kara carruurtii halkan mualifku wuxuu ku tilmaamayaa in aysan bannaanayn aabbihii ayna u bannaanayn inuu carruurtii u sameeyo qof wasi oo u dardaarmaya carruurtiisa ou leeyahay carruurtayda bal hadda ka warhay hebelow isla markaa carruurtaa awowgood baa nool waa aabbihii aabbahan dhalay ninkan dardaarmay aabbihii weeyaan oo awowga carruurta awow ah ayaaba xaadir ahoo nool isla markaa bisifati wilaaya ku sugan yahayoo shuruuddii wilaayada en soo tilmaanay ayaa ku idil waa qof caqligiisa qaba iyo xiskiisa qof waalal ma aha qof asaasaqay ma aha waa cadli oo faasiq ma aha waa qof kafaacada hawshan qaban karo karti u leh ihtidaa ila tasaruf hawshan wuu qaban karaa marka maxaa qof kale looga baahanayaa ma bannaana markaa in awowgii laga boodo oo qof kaleoo qalaad wasi laga dhigto isagoo awowgii uu joogo bisifat اwilaaya marka markuu mualifku yihi bisifat اlwilaaya maxaa isaga horta ka mudan awowga wilaayadiisuna sharcan bay ku sugan tahay qaacida fiqiga halkan waxay tilmaamaysaa maa abata biالsharci muqadamu calى maa abata hee bishar wixii sharciga ku sugnaaday ayaa laga hormarinaya wixii shardi ku sugnaaday waataan sooma shardiga waa qofkan hadda wuxuu samaynayo leeyahay hebelow gus xilkaasaan kuu dhiibay waa shardiga asagu xidhay sharcigaana ka horreeyo wilaayadan muxuu siiyeyba jadka hadduu aabbihii dhinto jadkii baa automatically oo la wareegaya xilka marka looma baahnaa wasi kale marka wilaayadii kama wareejin karo laakiin haddii awogii uu maqan yahay amaba uusan xilkan qaban karin ama uu asaasaqay ama qof daciifoo nugul uu yahay oo hawshan qaban karin markaa wasi waa loo samayn karaa carruurta walaa yajuusu ma bannaano nasbu wasiyin qof loo dardaarmay in la sameeyo carruurtii walxaal aljaddu awowgii carruurtan awow u ahaa xayun oo nool yahay bisifati lwilaayati wilaayad sifadeedna ku sugan yahay walal iisaa'u walaa yajuusu ma bannaano al iisaa'u in loo dardaarmo bitaswiiji iflin ilmo yar u guurintii oo inan ah wa bintin iyo inan yar in loo guuriyo in la dardaarmo ma bannaano waaya wuxuu ku yidhi halkan wuxuu ku tilmaamayaa ruknigii saddexaad oo ah almuusa fiih kii shaygii loo dardaarmayay ama wixii laisu dardaarmayay marka wuxuu yidhi wisaayadu kuma ansaxayso arrimaha guurka in aabbihii uu u dardaarmo qof wasi ah inuu inantiisa u guuriyo inantiisa ama inankiisa yar uu guuriyo ma asaxayso maxaa yeelay xadiidkii ay wariyeen abu daawud iyo tirmidi ibnu maaja iyo axmed iyo xaakim iyo bayhaqi dhammaantood ay ka wariyeen min xadiidi caaisha assulطaanu waliya man laa waliya lah buu nabg yidhi alay sl slam sulطaanku waxa weeyaan waa weliga ama mas-uulka qofkii aan mas-uul lahayn marka wasiganna aslan ceebi ka soo raaci mayso haddii uu u guuriyo inankii inan aan kuf u ahayn ama inantii u guuriyo nin aan kuf u ahayn ceebi ka soo gaari mayso maxaa yeele isku nasab ma aha walidaalik dee hawshan diri karo midda kale carruurta hadday qaangaadh yihiin looma dardaarmi karo xaqooda hadday yaryar yihiinna dee cid aan aabbiya u ahayn inantii iyo inankii toona uma guurin karaan aabbaha iyo awowga umaa weli mujbir ah oo khasbi kara oo wilaayatulijbaar leh laakiin cid kale oo wasi ah inankii iyo inantii yaraa ooma guurin karaan marka dardaarankani waxba ma soo kordhin karo walaliisaa walaa yajuusu ma bannaano aliisaau in la dardaarmo bitaswiiji iflin inankii yaraa in loo guuriyo wa bintin inantii yarayd in loo guuriyo walafduhu lafdiga iisaagu waxaa weeye awsaytu ilayka adiga ayuunbaan adigaan kuu dardaarmay aw fawatu waan kuu bandhigay iyo naxumaa wixii la mid ah wayajuusu waxaa ku bannaan fiihi iisaagii altawqiitu in la waqtiyey watacliiqi in shardi lagu xidho waaya wayushtaradu waxaa la shardiyaa bayaanu maa yuusaa fiihi wixii laisu dardaarmayay in la caddeeyo fain ikhtasara hadduu ku gaabsado calaa awsaytu ilayka adiga kuu dardaarmay oo keliya laqa wuu wاlqabuulu wayushtardu waxaa la sardiya alqabuul in la aqbalo walaa yasixu ma asaxayo qabuulkii fii xayaatihi xayaati lmuusi kii dardaarmay noloshiisa kuma asaxayo fil asaxi muctamad haddaan qabano waaya halkan wuxuu mualifku ka gudagalay rukniga afraad oo ah siiqadii siiqadu waxay ka kooban tahay iyo qabuul iijaabku waa isaagii qofkii muusiga ahaa uu ku dhawaaqayay wuxuu yidhi tusaalihiisu waxaa weeye awsaytu ilayka adigaan kuu dardaarmay lafdigiisa waa kaas adaan kuu dardaarmay aw fawadtu ilayka hawshan adiga ayaan ku bandhigay wanaxwi maa iyo wixii la mid ah yacni weliba waa inuu xadidaa dhaha arrinka carruurtaydaan xilsaaray wasi kaaga dhigtay carruurtayda hawlahaas iyo hawlaha ii fuli oo adigaan kuu xilsaaray iyo wixii la midka waxaa ku bannaan buu ku yidhi isaagii in muddo u sameeyo ama tacliiq inuu shardi ku xidho tawqiidka tusaalihiis waxa wey inu dhaho kale muddo sanad ah ayaan carruurta wasi kaaga dhigay ama inankayga intuu ka qaangaadhayo ayaan wasi kaaga dhigay ama inuu tacliiq ku sameeyo shardi ku xidho u dhaho haddii aan dhinto wasigaygaa tahay iyo wixii la mid ah marka tawqiidku wuu ku bannaanya waxaa la shardiyaa laakiin wixii laysu dardaarmayey in la qeexo ma anfacaysa kale inuu dhaho hebelow adigaa wasi ii noqonaya ama adaan ku dardaarmay waa inuu caddeeyaa oo uu dhahaa maalan waxaan kuu dardaarmay carruurtayda inaad ka warhayso ood carruurta arrinkooda toosiso waxaan kuu dardaarmay inaad carruurtayda biisho ood nafaqayso ood xoolahaada ka nafaqayso inaad deymahaga bixiso inaad wasiyadeeda fuliso iyo wixii la midka waa inuu caddeeya haddaba hawsha u dirsanayo waayahay waxaa kaloo shardi ah muusa ilayhi muuse ilayhi qofkii loo dardaarmayay waa inuu aqbalaa weliba aqbalkiisu ma asaxayo intuu nool yahay wasigii muusigii intuu nool yahay wasigii ma aqbali karo qabuulku haddaba wuxuu imaanaya wasigu aqbalayaa markii uu dhinto kadib inuu aqbalo intuu nool yahay aqbal iyo celintooda ka asixi mayso intuu musigi noolaa haddii uu dhaho wasiyadaada ma aqbali isaagaaga oo mas-uulkaaga noqon maayo carruurtaada kadibna markuu dhintay ayuu arintii abalay way asaxaysaa haddii intuu noolaa uu aqbalo kadib markuu dhintana uu diido celiyana waxa weeye way buraysaa wisaayadii haddaba waa inuu hee aqbalaa markuu dhinto kadib intuu nool yahay ma asaxayso maxaa waqtiga tasarufka mama soo gelinba sida wasiyada la mataa wasiyada maalka markii la dardaarmayo waxay laasimtaan markii qofkii uu dhinto walow wasaa haddii uu dardaarmay inayn laba qof lam yanfarid lama keli noqonaya axadumaa midkood ilaa in saraxa bihi inuu caddeeyo mooyaane waaya taa macnaheed waxaa weeye haddii uu laba qof u dardaarmo oo dhaho labadiinnaba waxaa weye hawshaa waa idiin dardaarmay oo maalan wuxuu yidhi awsaytu ilaa zaydin wa camrin awsaytu ilaykuma labadiinna waa idiin dardaarmay midkood tasarufkii lama kali noqon karo maxaa yeele shardi baa meesha jira oo waxaa weye labadoodoo wada jira ayuu hawshan u dirsaday marka waa inay labadooda ku kulmaan hawsha wax walba ay fulinayaan wa inay isla ogaadaan ilaa inuu infiraadkii caddeeye mooy ilaa in saraxa bihi infiraadkii inuu caddeeye mooyaanu dhaho midkood wuu la keli noqon karaa tusaale ahaan hadduu dhaho kale mid walbo idinka idin ka mid ah si goonihoo madax bannaan baan ugu dardaarmay ama mid kastoo idinka idin ka mida ah waa wasigayhi marka mid kasta uu la madax bannaanaan karaa tasarufkii wuxuu idhi walow wasa hadduu u dardaarmay inayn laba qof lam yanfarid lama keli noqdo axaduha midkood tasarufka lama keli noqdo ilaa in saraxa inuu qofkii muusiga ah caddeeya mooyaan bihi infiraadkii la keli noqoshadii walilmuusika kii dardaarmayey waxaa u bannaan walwasiyi kii loo dardaarmayey alcaslu inay casilaan waxaa weeye qofkii wasiga ahaa ina inuu casilo ama asaga iscasilo ma taashaa markuu doono taa macnaheedu waxaa weeye caqdigan wisaayadu waa caqdi jaa'izu طarafayna ah, waa sida wakaaladii oo kale qofkii muusiga ahaana wuu casili karaa wasigiisii wasigiina wuu iscasili karaa mar alla markay doonaan caqdigii way eh, ka bixi karaan laakiin culimmadu waxay ku qaydeyeen arrinkaas haddii wasiyadii qofkan aysan ku caynoobin oo waajib aysan ku noqonin farducayn aysan ku noqonin oo qof kale oo cadli ah oo hawshan qaban kara maba jiro asaga ahayn magaalada dadka jooga ama tuulada dadka jooga waa dad faasiqiin ah ama dad daalimiin ah asagaa uma qof ahludiin ahoo wax lagu aamini kara ah marka ayada ah isma casili karo hadduu iscasilo xataa ma asaxayso sababtoo ah caruurtii agoommaha ahaa ee xoolahoodu mas-uulka ka ahaa haddii uu iska casilo wilaayadii caruurtii oolahoodii baa dayacmaya agoontii oolahoodii ayaa qof aalima uu wareegaya waaya waidaa balaga iflu ilmihii yaraa haddii uu qaangaadho ilmihii mas laga ahaa weeye ee wasiga uu maamulayay xoolihiis u maamulayay oo wanaasacahu uu kula murmo naasaca kula murmo qofkii wasiga ahaa filinfaaqi calayhi inuu biilay biilkiibuu kula qabsaday wuxuu yidhi ninkan ima biili jirin sudiqa alwasiyu wasigii baa loo rumaynayaa arrinkaas aw amase fii dafci fii dafcin inuu u dhiibay xoolihiisii ilayhi asaga inankii yaraa markuu qaan gaadhay bacda albuluuqi markuu qaan gaadhay kadib sudiqa alwaladu ilmihii baa loo rumaynayaa wuxuu ku yidhi ilmihii yaraa ee mas-uulka laga ahaa qofkan wasiga uu mas-uulka ah haddii uu qaan gaadho dabeetana uu dacweeyo qofkii wasiga ka ahaa ee xoolaha u maamulayay oo dhaho ninkan wasiga ahaa imama biili jirinba xoolihii aabbaha iga dhintay igama biili jirin marka ayada ah doodii waxaa loogu rumaynaya dhaartiisa qofkii wasiga ahaa la dhaarinaya haddii uu dhaarto dhaartiisa loogu rumaynaya sababto ah dee waa qof amiin ah waa lagu aaminay marka ammaanadaas waxay keenaysaa in dhaartiisa loogu rumeeyo haddii aan dhaartiisa loogu rumayninna waxaa ka laasimaysa qofna inuusan xil ammaanaha oo noocan oo kale uusan qaadin isagoo ka cabsanaya in hadhow eedin soo raacdo midda kale hawlaha noocan oo kale ee infaaqa iyo biilka joogtada ah dee markhaati looma samayn karo way adagtaha in markhaati loo sameeyo marka maadaama waxaasoo dhan ay jiraan qofkii wasiga ah la dhaarinaya inuu ilmahan si xaq ah oo dee ammaane ku jirto inuu u biili biilkiisa uu siin jiray hadduu ku dhaarto dhaartiisa lagu rumaynaya laakiin haddii uu dhaho inankii yaraa markii qaan gaadheen wuxuu yidhi xoolahan si aan cadaalad ahayn buu igu nafaqayn jiray oo wixii aniga ii qalmeeyey anoo kale la siin jiray wax ka badan buu isiin jiray wadaalika xooluhu iga ciyaari jiray oo muuna si fiican igu maamuli jiray saasuu ku doobay hadday saas tahay weladkiibaa markaas dhaartiisa loogu rumaynayaa hadduu sheeganaya inuu nafaqadii wax ka badan uu ku bixin jiray sidoo kale hadduu ku doodo inuu xoolihiisii aanu u dhiibin markuu qaan gaadhi wuxuu ihi xoolahaygii ilaa hadda muuna igu wareejinin asagaa iga haysta wasigiina wuxuu yidhi waan u dhiibay xoolihiisi waan ku wareejiyay markuu qaan gaadhi kadib marka iyada ah weladkii ayaa dhaartiisa loogu rumaynayaa maxaa yeelay ilaahay baa qur-aanka inoogu sheego faidaa dafactum ilayhim amwaalahum faashhiduu calayhi buu ilaha haddaad xoolahooda ku wareejisaan markhaati u sameeyu ilah yidhi ninkan asagaa gaabiyey oo la rabay inuu u sameeyo hadduu markhaatigii haystana waa falilaahi alxamdu waa si markii xoolaha uu agoonkan qaangaadha ku wareejinay hadduu markhaati u yeelay waa sidii la rabay hadduusan markhaati u samayninna dee waa hawluu ka gaabiyey oo markaa asagaa la rabay inuu markhaati u sameeyo sidaa darteed waxaa lagu rumaynayaa weladkii ayaa lagu rumaynaya dhaartiisa waidaa balaqa iflu ilmihii yaraa hadduu qaangaadho ilmihii mas-uulka laga aha wanaasacahu kula doodo kii wasigaha filinfaaqi caleyhi inuu biiray sadiq alwasiy wasigiiba lagu rumaynaya dhaartiisa aw mase fii dafcin haddii uu kula doodo fii dafcin dhiibid xoolihiisii loo dhiibay ilayhi asaga bacda albuluuqi markuu qaangaaha kadib sadiq alwalad waladkii ayaa lagu rumaynaya dhaartiisa wallahu tacaala aclam wsala allah wslm calaa nabiyina mxamed